بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في الولاء فصل كان يحكي السابسية xigaalhaysigii alwalaa luqatan waxa weeye alqaraaba qaraabadii weeye maahuudun min almuwaalaati uu ka yimido muwaalaadkuna waxaa weeye almucaawana in laiskaashado wlmuqaaraba in laisxigsado sharcanna waxaa weeye walaagu cusuubaة sababuhaa zawaalu اlmilki can الraqiiqi bاlxuriya waa casabanimo sababkeedu uu yahay in milkigii uu ka zuulo addoon oo muxuu kaga zuulayaa bilxuriya wuu xoroobay marka cusuubo marka lagu leeyay waxa wey inuu dhaxlayo addoonkaas la xoreeyey haddii uu dhinto oo wuxuu ku dhaxlayaa casabanimo wahiya متراخية عن cصوبة النسب فيرث بها المعتق ويلي أمر النكاح والصلاة عليه ويعقل cusubada uu ku dhexlayo adoonka uu xoreeyey waxay ka dambaysaa cusubadii nasabka marka kii muctiq ahaa ayaa ku dhexlaya casabanimadaas wuxuuna tawalinayaa nikaaxiisa inuu u guuriyo hadduu dhintana inuu ku tukado iyo inuu magtii ka bixiyo waxaana asal waa xadiidka nebigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam inama alwalaau liman actab walaagu wuxuu u sugnaaday qofkii addoon xoreeya muttafaqu calayh iyo xadiidka nebigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam alwalaau xigaalaysigu luxmatun waa qaraabo ka luxmati الnasab sida qaraabada nasabkao kale ah laa yubaacu lama iibiyo walaa yuhabu lamana hibeeyo marka walaaga waxbaa lagu dhalaa laakiin asaga laftiisa lama dhalo waaya haddii la dhexlaa ragga iyo dumarka ayaa wada yeelan lahaa ragguna khaas u yahay sida noo imaan doonta wuxuu yihi man qofkii cataqa calayhi uu ku xoroobaa raqiiqun addoon biictaaqin bisababi ictaaqin xorayn sababteed aw mase kitaabatin kitaabayn la kitaabeeyey watadbiirin dibka xorayn waistiilaadin waladdashi addoontii laga waladdashado wa qaraabatin iyo qaraabo sababteeda ugu xoroobaa intuu soo iibsado qariibkiisii kadibna uu ku xoroobaa wa siraayatin gudbid waxaa weeye cidqigu u gudbo intii kale addoonkii badh uu ka lahaa fa walaahu xigaaliysigiisu lahu asagu u sugnaaday uma dabeetana licasabatihi casabadiisa u sugnaaday wuxuu yidhi qofkii addoon uu ku xoroobo oo muxuu ugu xoroobayaa asbaabo fara badan buu ugu xoroobi karaa biictaaq asagaaba ku dhawaaqay xornimadiisa wuxuu actaqtuk ama anta xurun asagaaba xoreeyey addoonka ama wuu kitaabeeyey oo addoonkan wuxuu ahaa mukaatab wuxuu iska bixiyey nujuum kitaaba ah kadibna saasuu ka xoroobay walaagiisa uu yeelanaya mudabbar tadbiir waa addoonkii dib laga xoreeyey ee uu yidhi fa anta xurun see noo imaan doonta haddii dhinto oo markaa eh, waxa uu xoroobo walaagiisa wuu yeelanayaa casabadiisaa yeelanaysa mar hadduu asaga dhintay istiilaad waa kowladashi waa addoontii uu ka weladashaday isagu iska lahaa weladka u dhashay taana waxa weya raasmaalka ka xoroobaysaa markuu dhinto marka ayadna waxa weeye waa asbaab alcitq asbaabtii addoomuhu ku xoroomaan bay ka midta wa qaraaba qaraabo waxa weeye qariibkiisii ku xoroobayay buu soo iibsaday ama wuu dhaxlay ama waa loo hibeeyey asna wuu ku xoroobayaa laakiin walaagiisa asagaa iskale wasiraayati siraayo waxaa weeye addoon ay nin kale isku lahaayeen ayuu qaybtiisii xoreeyey isagoo dhan ku wada xoroobaya hadduu muusir yahay oo siraayadii cidqigu waxay u tallaabaysaa intii kale addoonka qaybti shariigiisuu lahaa kadibna saasuu ku wada xoroobaya qaybtiisiina u magdhabaya soo dhaaftay kaana walaagiisa asagaa yeelanaya intaasoo dhan addoonkii ku xorooba walaagiisa u yeelanayaa qofkii xoreeyey ee xornimadiisa sababta u ahaa ama ictaaqa ka xoreeya ama kitaabaha ka xoreeya ama tadbiir ama istiraad ama qaraaba ama saraaya midkuu doonaha ku xoreeye kadibna haddii asagii uusan noolayn muctiqii waxaa yeelanayaa xigaalaysigiisii ama walaagiisii casabada muctiqa ayaa yeelanaya casabada muctiqa waxaa looga jeeda halkan alcasaba almutacasibuuna bianfusihim casabadaasna waxa way casaba binafsi waa raggii um raggii um sida aabbihii iyo inankiisii iyo walaalkii iyo adeerkii inadeerkii kuwaasaa imaanaya casabatu nasab ayaa imaanaya lakiin waratada kale ma soo gelayaan dumarkii ma soo gelayaan waaya man cataqa qofka ku xurooba calayhi dushiisa raqiiqun addoon biictaaqin xorey sababteed ow kitaabatin ama kitaabayn watadbiirin dibka xorayn wasiilaadin waladashi waqaraabatin qaraabo ugu xorooba wasiraayatin gudbid cidqiguu u gudbo intii kale fa walaaؤuhu kaa la xoreeyey walaagiisu ama xigaalaysigiisu lahu kaa xoreeyey ee muctiqa ayuu u sugnaaday uma dabeetan licasabatii casabati اmuctiq kii xoreeyey waxa wey casabadiisu u sugnaaday waa casaba binafs hadduu asagu usan noolayn walaa tariu ma dhaxasho imra'atun haweeney biwalaa'in walo sababtii kuma dhaxasho ilaa min catiiqiha kee xoraysay mooyaane wa awlaadihii iyo kaa caruurtiisa wa cutaqaa'ihii kuwuu xoreeyey wuxuu ku idhi haweeney sideedaba walaag wax kuma dhaxasho markii laga reebo catiiqeeda xigaalaysi haweeney wax kuma dhaxasho marka laga reebo catiiqii addoonkii ay xoraysay iyadu waxa weeye way dhexlaysaa markaa addoonkaas haddii yani qaraabo uusan lahayn dhaxasha iyadaa dhelaysa walaabay ku dhelaysaa sidoo kale caruurta uu dhalay ka ay xoraysay actiiqeeda ah iyo addoommuhu asagu sii xoreeyey hadduu asagu uusan noolayn waaya marka kuwa unbay dhelaysaa ay walaab ku dhelaysaa laakiin si kale uma soo geli karto waxa weeye walaab haddaba daabit weeyaan masalada daabitkaas wuxuu noo caddayn doonaa masalada ka dambaysa walaa tariu ma dhaxasho imraatuna weley biwalaayi walaa kuma dhaxasho ilaa min catiqakii xoraysa mooyaane wawlaadihi carruurtiisa cutaqaayi kuwu xoreeyey isagu fain cataqa hadduu ku xoroobo calayhaa haweenaydii abuuha aabbaheed uma dabeetana actaqa uu xoreeyey cabdan addoon oo famaata uu dhinto addoonkii bacda mowti abi aabbihii markuu dhintay kadib bilaa waaritan dhexle la'aan uu dhinto famaaluhu ay maalu catiiq ka waxa weeye aabbaheed uu xoreeyey maalkiisu Eh, lilbinti inantiibuu u sugnaaday masaladan waa masale culus waxaa ku gafay baa la dhahaa afar oo qaadi ayaa masaladan ku gafay waaya marka haddii eh, gabad ay aabbaheed oo addoona soo iibsato wuu ka xoroobaya markii aabbaheed u xoroobay kadib ayuu wuxuu milkiyey asna addoon asna xoreeyey kadibna aabbihii baa dhintay kadibna addoonkii baa dhintay addoonkaas walaagiisa ayaa iskale hadduusan wax waaria uusan lahayn addoonkaa aabbaheed uu xoreeyey yaa iskale walaagiisa inantii baa yeelanaysa waxay ku yeelanaysaa bilwalaa ee ma aha inay tahay binta muctiqi yacni inay tahay ninkaa waxaa weeye xoreeyey inantiisii ninkai addoonkaa xoreeyey inantiisi inay tahay ila abeed baa xoreeye saa kuma dhexlayso ila waa kaanidhi walaa imra'atu biwalaa'in ilaa min catiiqihaban oo iyadu aabbaheed walaa kama dhexli karto laakiin waxay ku dhaxlaysaa maxaa yeelay kan xoreeyey addoonka iyo iyadu sii xoraysay maadaama aabbaheed ayadoo xoraysay walaagiis iyadaa iska lahayd hadduu aabbaha dhintay oo addoonkii uu xoreeyeyna u dhintay wax waarisana uusan ahayn ayadaa yeelanaysa dhaxalkiisa sababto ah waxa muctiqat lmuctiq kii xoreeyey addoonkaas ayaa iyadna xoraysa marka waxay soo gelaysaa qaacidadii aan soo sheegayna ahayd walaa tarit imraatu biwla ilaa min catiiqiha wawlaadihi wacutaqaa'ihi wacutaqaa'ihi way soo gelaysaa wacutaqaa'idii ayay soo gelaysaa marka catiiqu catiiqiha waxay ku dhexlaysaa bilwalaa ka iyadu xoraysa kuu sii xoreeyey walaa ku dhexlaysa waaya masalada marka qudaadda maxay u khaldameen qudaaddu waxay u fahmeen inay ku dhexlayso liannaha bint lmuctiq saasay u fahmeen qudaaddu saasay ku tacliil marka tacliilkii ku khaldameen ee waxay ahayd inay dhahaan bintmuctaq aggaa laga eegi maaye walaa bay ku dhaxlaysa waa catiiqo catiiqi ah kii xoraysinku sii xoreeye wey marka qudaadu halkaas ayay ku khaldameen baa la dhahaa waaya fain cataqa hadduu ku xoroobo calayhaa gabadhii hadduu ku xoroobo abuuha aabbeed intay soo iibsato ku xoroobo uma dabeetan actaqa aabbeed uu xoreeyay cabdan addoon uu ahaa fa maata uu dhinto addoonkii bacda mowtil aabi aabbihi markuu dhintay kadib bilaa waarita dhexla la'aan uu dhinto famaaluhu xoolihiisu libintii inantiibuu u sugnaaday walwalaau wanaagii liacla alcasabaati casabooyinka ka u sarreeya ayuu u sugnaaday yani casabada si ay u kala sarrayso ayay walaaga u kala mutaysanayaan tusaale ahaan nin baa addoon xoreeya dabeetana wuu dhintay waxaa nool inankiisi iyo inankiisi inankuu dhalay ibn اlmuctiq iyo ibn ibn اlmuctiq baa nool ka u sarreeya ibn muctiq waa mutaysana ibnu ibn muctiq isagu waa kaalinta wuxuu ku xigaa martabadii labaad buu ku jiraa ilaa uu kaasi u dhinto isagu dhaxli maayo marka walaag waxaa loo kala yeelanayaa sida casabadu ay u kala sarrayso casabadana tartiibkeeda wuna soo dhaafay tartiibka casabadu si u kala xoog badan yihiin wayna soo dhaafay bidaraja bilquwa bilqurb waxaasoo dhan wuxuu nagu soo dhaafay kitaab alfaraa'id wuxuu hi walwalaa walaagii liacla alcasabaati casabooyinka ka u sarreeya u sugnaaday waman qofkii masahu uu taabto riqun addoonnimo falaa walaa'a calayhi walaa dushiisa ma ahaanin ilaa limuctiqihi kii xoreeye mooyaane yucasabati casabadiisa qofkii addoonnimo mar un ay taabatay wala cidna kuma leh walaa ilaa kii xoreeye mooyaane isaga iyo casabadiisii kii asaga xoreeyey iyo casabadiisii mooyaane cid kale kuma leh waxaa weeye walaa taa macnaheedu waxaa weeye axad usuushiisa ka mid ah kii xoreeyey walaa kuma leh maxaa yeelay walaaba asalanba wuxuu ka yimaadaa xorayntaas qofkii addoonka u nimceeyey xornimo ayaa walaagiisa mutaysanaya marka kaasaa ka mudan kii usuushiisa waman masahu riqun qofkii addoonnimo ay taabato oo xorooba falaa walaa'a wala ma jiro calayhi dushiisa qofna wala kuma yeelanayo ilaa limuctiqi kii asaga xoreeye mooyaane casabati iyo casabati almuctiq kaa xoreeye casabadiisii walow nakaxa hadduu guursado cabdun addoon muctaqatan haweenay la xoreeyey fa atat ay la timaado biwaladin walad ilma ay la timaado fa walaa'u waladka welihiisu limowla lummi hooyada mowlaheediibuu u sugnaaday fain aabbihii haddii la xoreeyo injara wuu u jiidmayaa walaagii ilaa mawaaliihi mawaali ab aabbaha kuwii xoreeyey ayuu u jiidmayaa walaagii halka wuxuu ku tilmaamaya walaa ilinjiraar walaa waxaa jira ku yimaada jiidmin uu soo jiidmin addoon baa wuxuu guursaday haweeney la xoreeyey haweeney la xoreeyey buu guursaday dabeetna haweeneydaas ayaa waxay dhashay walad ayay ninkaa addoonkaa u dhashay ayadana waa muctaqo kan guursada ee weladka dhashayna waa addoon weli lama xorayn waaya walaaga ilmahaasaa yeelan doona waxaa yeelan doona limawla اlum hooyada kii xoreeyey ayaa yeelan doona oo sababtu waa maxay maxaa yeelay ilmahaasi xor buu noqday oo hooyadiibu xorriyaddii ku raacay hooyadii ayuu xorriyadda ku raacay maadaama hooyadii ay xor ahayd ilmihiina xor buu noqday marka aabbihii maadaamuu addoon yahay oo weli uusan xoroobin ciddii hooyadii xoraysay ayaa walaagiisa ilmaha iska leh maxaa yeelay kaasaa sabab u ahaa in he uu xor noqdo maxaa ku xoroobay xoraynta hooyadii haddaba aabbihii hadduu dib ka xoroobo ka war aabbihii ninkii addoonka ah ee weladka dhalay hadduu asagu dib ku xoroobo walaagii wuxuu ka soo jiidmayaa min mawaali اlum ilaa mawaali اlab hooyada kuwii xoreeyey uu ka soo wareegaya wuxuu usoo wareegaya kuwii aabbaha xoreeyey kuwii aabbaha xoreeyey ayuu usoo wareegayaa maxaa yeele walaagu sidiisaba nasabku la socdaa baa la nasabku farackiiah nasabkana waxaa lagu abtirsaday aabbayaasha hooyooyinka laguma abtirsado marka marka hore aabbaha waxaan mawaalidiisa u siin weynay walaaga ilmaha maxaa yeele addoon buu ahaa mar haddii aabbihiiba uu xoroobay mawaalidii hooyada walaagii ilmaha uu ka soo wareegayaa wuxuu usoo wareegayaa mawaalida aabbaha aabbaha kuwii xoreeyey buu soo wareegaya walow nakaxa cabdun addoon hadduu guursado muctaqatan addoon la xoreeyey oo faatat ay la timaado biwaladin ilmo fa walaa'uhu ilmahaas walaagiisu xigaaraysigiisu limowla ummi hooyada kuwii oreeyey limowla ummi hooyada kii xoreeyey buu u sugnaanaya fain uctiqa alabu aabbihi haddii la xoreeyo injara wuxuu u jiidmayaa walaagii ilaa mawaaliihi mawaali ab aabbaha kuwii xoreeyay u jiidmayaa walow maata alabu aabbihi hadduu dhinto raqiiqan asagoo addoon ah wa cataqa aljaddu awowgiina uu xoroobo injara walaagii buu u jiidmayaa ilaa mawaaliihi mawaali ljad awowga ee kuwii xoreeyey fain uctiqa aljaddu awowgii haddii la xoreeyo walabu aabbihi xaal raqiiqun addoon uu yahay injara walaagii buu ka soo jiidmayaa mawaali um oo wuxuu usoo jidmayaa mawaari ljad fain uctiqa alabu aabihi haddii la xoreeyo bacdahu ay bacda aljaddi awogii kadib injara u usoo jiidmayaa walaagii ilaa mawaalihi mawaali اlab aabbahan waalidiisu usoo jiidmayaa waqiila waxaa la yidhi maye yabqaa wuu hadhayaa walaagii limowla اlummi hooyada mowlaheedii kii xoreeyey ayuu baaqi ahaanaya xataa yamuuta abu abihi ilaa uu ka dhinto oo fayanjaru markaa walaagii wuxuu usoo jiidmayaa ilaa mawaali jaddi awowga kuwii xoreeyey wuxuu ku yidhi aabbihii dhinto asagoo addoona ah. masalada weli waxay ku tacalluqdaa ninkii addoon la xoreeyey addoonkii addoon la xoreeyey guursaday ee walad u dhashay yaa yeelanaya walaagiisa waxaan soo tilmaannay waxaa yeelanaya mawaali um mawaali lum ayaa yeelanaya haddii aabbihii uu dib ku xoroobana wuxuu walaag usoo wareegaya mawaali ab aabbaa kuu xoreey haddaba aabbihii hadduu dhinto waa addoonkii isagoo addoonan xorooyin buu dhintay dabeetana waxaa xoroobay addoonkaas aabbihii oo ilmaha yarka awow u noqonaya oo asna addoon xoroobay ilmaha walaagiis wuxuu usoo wareegayaa mawaalihii mawaaliljad awowga mawaalidiis usoo wareegaya ilan awowgu meesha aabbihii ku jiraa meeshii aabbaha ay ku jireen mar hadduu aabbihii u dhintay awowgiina uu xoroobay mawaalidiisa ayuu u soo wareegayaa walaagii ilan walaag wuxuu raacsan yahay nasabka awowguna waa kii dhalan dee aabbaha waxaa weeye weladkaas haddaba haddii awowgii iyo aabbihiiba haddii awowgii la xoreeyo aabbihiina uu addoon yahay aabbihii wuu nool yahay waa addoon awowgiina waa la xoreeyey walaagii ma soo jiidmaya nacam walaagii wuu soo jiidmaya wuuu ka soo jiidmaya kasoo wareegayaa min mawaali um hooyada kuwii xoreeyey ilaa mawaali jad aabbaha kuwii xoreeyey buu soo jiidmayaa halkaasuu soo wareegaya haddii ka waran aabbihii la xoreeyo markii la xoreeyey awogii kadib aabbihii baa xoroobay awogii waa kii xoroobay walaagii usoo jiidmay oo hooyada ka soo jiidmay mawaalidiis mawaaladii hooyada oo mawaaladii awoga buu usoo wareegay haddii aabbihiina uu xoroobo ka war addoonkii waladkan dhalay haddii uu isla xoroobo markaa mar labaad ayuu walaagii soo jiidmaya wuxuu usoo wareegayaa min mawaali jad buu ka soo wareegaya ilaa mawaali ab usoo wareegaya ufiirso laba jeer buu walaagii wareegaya marka hore hooyadu mawaali um baa iska lahayd haddana awogii baa xoroobay awogii mawaaladiis usoo wareegay haddana aabihii baa xoroobay aabihii awogii mawaaladiisu ka soo wareegay wuxuu usoo wareegay mawaali ab aabbaha mawaaladiisu usoo wareegay marka laba jeer buu wareegay maruu usoo wareegay awowga mawaaladiisa iyo maruu usoo wareegay mawaalida aabbaha qiil baa wuxuu leeya yeena waxba degdegin e u jiidi maayo walaagii mawaalijad markii waxaa weeye hooyada mawaalideeda ay yeeshaan walaagi aabbihii awowgiina ay addoommo yihiin haddii uu awowa xoroobo ku degdegi mayno dhihi mayno walaagi wuxuu u jiidmayaa awowa waan u kaadinayna aabbihii baan sugaynaa haddii aabbihii markaa uu xoroobo aabbihii baan hal mar wareejinaynaa intaan awowga soo marin lahayn aabbihii waxa weeyaan mawaalidiisaan wareejinaynaa haddii laakiin aabbihii uu dhinto isagoo addoon ah markaa hal mar ha wareego mawaalid jad ha u wareego lakiin waxba yaynan degdegayn ilaa aabbaha uu ka dhibanayo ama uu ka xoroobayo hadduu xoroobana asaga hal mar ka mawaalidiisu wareegaysaa walaaga wareegaya haddii uu xuruubana hadduu dhintana waxa wey markaa mawaaliljadd buu u wareegaya markuu dhinto kadib aabbihi ayuu mawaaliljadd u wareegaya saasuu qiilkana leeyahay wuxuu ihi walow malaka hadduu milkiyo hada waladu waladkan abaahu aabbihi hadduu milkiyo jara wuxuu u soo jeedaya walaa ikhwatii walaaga walaaladii ilahay xaggiisa usoo jidaya wakada waxaa la mid ah walaagu nafsi laftiisa walaageeda filasx muctood haddaan qabanno qultu waxaan idhi alasax muctood waxa wey almansuus ila caddeeyey laa yajuruhu walaaga naftiisa ma soo jiidayo wallahu aclam waladkii aan soo sheegayna ee ay dhashay addoontii la xoreeyey iyo addoonkii aan la xoraynin ee iska dhaleen haddii uu aabbihii milkiye ka war aabbihii isagoo xor bu sooma aabbihiibu soo iibsaday mar hadduu aabbihii uu soo iibsado horta walaaga aabbihi asagaa yeelanayo isla markaa walaaladii waa aabbihii dhalay walaagoodana asagaa la wareegay walaaga aabbihii aabbihii caruurta uu dhalay ee walaaladii ah ama hooyadii ha dhasho ama kuwo kale ha dhalaane dumar kala dhalaan walaagooda asagay usoo wareegayaan ila asagaa oreeyey sooma asagaa sabab u ahaa yani inay sidoo kale wanaaga naftiisa uu soo jiidaya wanaaga naftiisana asagaa la wareegaya saasuu naftiisa walaageedina asagaa qaadanaya lakin nabiga ka daba wuxuu hi wanaaga naftiisa la wareegi maayo oo min mawaali lum hooyada mawaalideeda kala wareegi maayo oo naftiisa ula wareegi maayo walaaga walaagiisa waxaa yeelanaya mawaali um hooyada kuwii xoreeyey saan horey usoo tilmaana maxaa yeelay hadduu walaaga naftiisa uu asagu la wareegi lahaa naftiisu walaag ku yeelan laha qofkan naftiisa walaag kuma yeelan karo waa taxsiil xaasil naftiisa walaageeda se u yeelanaya waaya alwalaa liman actaq buu nabig ala sl slam asaga naftiisa oreeyey asag naftiisa muuna xoreeyey wuxuu ihi walow malaka hada walad waladka dubilkii abaahu aabbihi jara walaa ikhwatii walaaladii walaagooda usoo jeedaya lh aggiisa usoo jeedaya wakada saas kale walaa nafsi naftiisa walaageeda isagaa la wareegaya oo qaadanaya fi asax wuxuu ka soo jiidaya man wakada walaau nafsi naftiisa walaageedana waa saasoo kaleo wuxuu ka soo jiidayaa waxa way mawaani um oo asagaa la wareegaya qultu waxaan al asaxu mansuus asaxa mansuuska laa yajuruhu walaaga naftiisa ma soo jiidayo wallahu aclam kitaabu tadbiiri dibka xorayntiibu uu kitaab yahay atadbiir marka lagu leeyahay luqa ahaan waxa wey annadaru fii cawaaqib اlumuur arinta caaqibadeeda in la eego arrimaha in yani cawaaqibtooda in dib loo eego ayaa waxaa lahaa tadbiir tadabbara اlamra halkaas ka timi dabbara yudabiru tadbiir wa sharcanna waxa weeye tacliiqu cidqin xorayn in lagu xidho bilmowti geeri alladii huwa dubur اlxayaat mowtkaasoo ah nolosha dabadeeda manaa nolosha u dambeeya nolosha marka dambe kusoo gabagabay maysaa geeri marka waa tacliiq bisifa weyaan marka suurada tadbiirku waxaa weeye inuu sayid uu ku dhaho addoonkiisa haddii aan dhinto xor baa tahay idaa midtu fa anta xurun bacda mowtii haddii aan dhinto xor baa tahay geerideedii kadib taas weeye tadbiirku tadbiirku xaqiiq ahaan waa cidqi lagu xidhay sifo cidqi sifa lagu xidhayo sifadana waa maxay waa geerida ee dardaaran ma ah walidaalika uma baahno bacda almowt markuu dhinto kadib in la xoreeyo mudaberkii uma baahno in la xoreeyo waxaa asal u ah baabkan xadiidkii saxiixayn ku soo arooray nin ayaa addoon uu lahaa xoreeyey oo dib ka xoreeyey dabarahu bacda mowti xoolo kalena muusan lahayn dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam baa iibiyey waaya marka nabiga taqriirku qraariyey waxay tusinaysaa usan ku inkirin inay bannaan tahay addoonka in dib laga xoreeyo Ah, saddex rubni buu leeyahay siiqo iyo maalik iyo maxal siiqadu waa ereyada lagu dhawaaqayey sidaynu dhaho anta xurun bacda mowti wanoo sheegi doonaa mualifku maaligana waa ninkii iska lahaa addoonka maxalna waa qofkii addoonka ahaa ma ruuxa addoonka ahaa ee tadbiirka lagu samaynayo siiqadu marka waa rugni koowaade waxaa loo shardiyaa lafdi yani tusinaya waxay noo qaybsantaa sariix iyo hee iyo kinaayo sariixii buu ku bilaabay mualifku wuxuu yidhi sariixuhu sariixu tadbiiri tadbiirkiisa cad waxaa weeye inuu dhaho anta adigu xurun xor baa tahay bacda mawti geerideyda kadib aw amase idaa mitu haddii aan dhinto aw amase mataa mitu goorala goortaan dhinto fa anta adigu xurun xor baa tahay aw amase actaqtu kuwan ku xoreeyey bacda mawti geerideyda kadib wakada waxaa la mid ah inuu dhaho dabbartuka dib baan kaa xoreeyey aw amase anta adigu mudabaru mid dib laga xoreeyey baa tahay calamadahee muctamad haddaan qabanno yasixu tadbiirka ku asaxaa bkinaayati kinaaya ku asaxa bikinaayati cidqin xorayn kinaayadeedba ku asaxa macniyatin iyo maced wadalika miaal ka khallaytu waan sii daayey sabiilka jidkaagii bacda mowtii markii aan dhinta kadib markaan dhinto kadib waayahay alfaada sariixa ah ee tadbiirka waxaa weeye inuu dhaho xor baa tahay markaan dhinto kadib anta xurun bacda mowti ama haddii aan dhinto ama goor alla goortaan dhinto xor baa tahay waan ku xoreeyey geerideedii kadib dib baan kaa xoreeyey dabartuka dib baan kaa xoreeyey waxaa tahay addoon mudabar ah oon dib ka xoreeyey iyo wixii la halmaada kinaayadana wuu ku asaxaa laakiin kinaayadu waa inay ahaato mid nii la socota kinaayada lagu sheegay waa kinaayat cidqi wax alla wixii cidqiga kinaayo u ahaa oo idil haddii uu niyo ku daro waxaa weeye tadbiir bay noqonaysaa se maalan oo kale inuu dhaho waan ku sii daayay ama waan ku fasaxay markii aan dhinto kadib wuxuuna uga jeedaa markaa cidqi waan ku fasaxay wuxuu uga jeedaa ama jidkaagii waan kuu sii daayey wuxuu uga jeedaa cidqi waa uga jeedaa waaya idaa midtu fa anta xaraamun aw musayabun aw maaliku nafsik alfaadaasaa lamid ah wayajuusu tadbiirkii wuu bannaan yahay dibka xorayntii muqayadan xaal uu yahay mid lagu xidhay shardi ka in ka qawlihi si inuu dhaho kale weeye in midtu haddaan dhinto fii dashahri bishan aw almaradi fii dalmaradi xanuunkan haddaan u dhinto faanta xorun xor baa tahay wa mucallaqan wayajuusu wuu bannaaya tadbiirkii sidoo kale mucallaqan xaalu yahay mid hee shardi lagu xidhay shardi noolosha lagu xidhay ka horna wuxuu ahaa muqayadan fi lmowt macnaha shardi geerida dhexdeeda lagu xidhay kanna waxa wey mucallaqan calaa shardi fi lxayaa shardi noolosha dhexdeeda lagu xidhay wadalika miaal ka qowlihiisa inuu dhaho kale weeye in dakhalta haddaad guriga gasho fa anta adiga xorun xor baa tahay bacda mowti geerideedi kadib fain wujadat isifatu sifadii haddii la helo oo waa maata uu dhinto cataqa waa uu xoroobayaa wa ilaa haddii kale falaa ma xoroobayo wuxuu idhi way bannaan tahay in tadbiirkii u ahaado mulaq sidana soo dhaaftay muqayad inuu ahaadana way bannaan tahay mucallaq inuu ahaadana way bannaan tahay mulaqa waa sidana soo dhaafta wuxuu idhi anta xurun bacda mowtii anta xurun bacda mowti kaasi waa mulaq marka geeridii wakti buunu samaynay waxaa bannaan inuu shardi ku xidho geerida ku saabsan shardigaasoo tilmaamaya muddo muddadaasna sayidku uu gaadhi karo sida oo kale inuu dhaho haddii bishan aan dhinto xor baa xanuun kale aan u dhinto xor marka hadduu sifada lasoo sheegay ay dhacdana wuu uroobaya haddii kalena ma urooba haduu bishaa u dhinto wuu uroobaya haduu bishaa dhiman waayana ma uroobayn hadduu bishaa u dhaafo uu dhiman waayo ma uroobayn uu dib ka dhinto hadduu xanuunka u dhintana wuu uroobaya hadduu xanuunka udhima waaya xanuun kale u dhintana ma uroobayo kaasi waa muqayad waxaa lagu xidhay muddo ama shay mucayan ah lagu xidhay dib tadbiirkii mucallaqna wuu noqon karaa oo shardi nolosha ku saabsan ayaa lagu xidhi karaa oo tusaale wuxuu idhi haddii aad guriga gasho haddaad gurigan gasho xor tahay markaa dhinta kadib haddaba laba shay buu ku xidhay haddaad gurigan gasho xor tahay waa koobaad bacda mowtiina waa marka waa in labadaaba la helaa haddii haddaba gurigii uu galo sayidkii inuu dhinto markaas xoroobaya haddii laakiin uu gurigii galo lakiin sayidkii una ma xoroobayo hadduu sayidkii dhinto gurigiiuna gelina ma oroobayo waa in labadaba lahelaa labadaba waa in la helaa haddii sifadii la helo oo ah guriga gelitaankiisii sayidkiin u dhinto orooba hadi kalena ma oroobayo wuxuu ihi wayushtardu waxaa la shardiyaa cidqiisu xasilo addukuulu in la galo qabla mowti sayidi sayidka intuuna dhimanin ka hor uu yidhi ama suuradan uu yidhi in dakhalta fa anta xurun bacda mowti waa in dukuulka gurigu uu ka horeeya geerida sayidka ilaa asaga wuxuu ihi haddaad guriga gasho xor baa tahay geeridii kadib haddaba waa in guriga gelitaankiisu ka horeeya geerida sayidka waa inuu guriga intuu nool yahay u galaa kadibna sayidkuu dhintaa kadib ayuu xoroobaya fain qaala haddaba hadduu dhaho in mitu haddii aan dhinto uma dabeetana dakhalta guriga aad gasho fa anta xor baa tahay shurda waxaa la sardiyaa dukhuulun gelitaan baa la sardiyaa gurigii in la galo bacda almowti geerida kadib wahuwa gelitaankii dukuulkaas bacd almowt ahaadayna cala taraakhi mid waxaa weeye dibdhigid lagu dhisan weeye macnaha taraakhi buu ku dhisan yahay dibdhigid buu ku dhisan yahay walaysa lilwaarisi waaridkii xaqu ma leh baycuhu addoonkii inuu iibiyo qabla dukhuuli intuusan gudigi gelin ka hor wuxuu idhi haddii uu sayidku ku dhaho addoonkiisii haddii aan dhinto ood guriga gasho kadib xor baa tahay haddii aan dhinto dabeetana aad guriga gasho xor baa tahay haddaba wuu tartiibay soo maarta geerida horreysiiyey guriga gelitaankiisa ayuu ku xojisiiyey oo maslada soo dhaafaysay cagsigeena wuxuu haddii aad dhinto kadibna aad guriga gasho xor baata waxaa shardiga markaas guriga gelitaankiisa inuu ka dambeeyo geerida ilan saas weli uma dakhalta daar uma waa waxay faa'idaynaysaa tartiib maca tarakhi tartiib maca tarakhi bay tusinaysaa marka waa in markuu dhinto kadib uu guriga galaa wahuwa cala tarakhi yani guriga gelitaankiisana waa cala tarakhi deg deg ma ah deg deg ma ah markuu dhinto kadib wakti all waktigu guriga galo wuu xoroobaya uma sidaa faadaynaysa uma ayaa adaad faaidaynaysa tartiib iyo tarakhi waaya markuu dhinto sayidkii xaq uma le dhaxlihiisii inuu addoonkaa iibiyo intuusan guriga gelin ka hor hadduu mar sayidkii sidaa yidhi uu dhinto waaridkiisii xaq uma leh inuu addoonkii uu yidhi haddii aan dhinto dabeetna gurigaad gasho xor baa tahay inuu iibiyo aq ooma leh intuusan guriga gelin kahor maxaa yeele taa waxaa ka dhalanaysa tacliiqii lagu xidhay meydku uu ku xidhay qofkan xornimadiisii uu ku xidhay guriga gelitaankiisa inuu buriyo ayaa ka dhalanaysa taliiqiisi uu burinaya marka ma iibin karo walow qaala hadduu dhaho idaa midtu haddii aan dhinto oo ummaddaa shahrun bil ay tagto fa anta xorra xor baa tahay falilwaariثi kii dhexlaha uu xaqu leeyahay istikdaamuhu addoonka inuu adeegsado fi shahri bisha dhexdeeda laa baycu laakiin inuu iibiyo xaqomale wuxuu idhi haddii uu ku dhaho sayidkii addoonkiisii haddii aan dhinto dabeetana bil ay tagto geerideedii kadib xor baad markaa noqonaysa markaa xor baad ninkii waaridka ahaa wuxuu mutaysanayaa adoonka wuxuu shaqeeyo ee u xoogsado isla markaa wuxuu xaq u leeya adoonka inuu adeegsado ama uu kireeyo bishaa waa markuu sayidkii uu dhintay kadib bisha ka dambaysa intayna bishaa dhammaanin wuu adeegsan karaa wuu ku shaqaysan karaa wuu ku xamaalan karaa addoonkii laakiin ma iibin karo bisha markay saa u dhammaatana geeridii sayid kadib wuu xoroobaya lakiin bishaa dhexdeeda wuu adeegsan karaa walow qaala hadduu dhaho inshita addoonyaho haddaad doonto fa anta adigu mudabbarun mid dib laga xoreeyey baa tahay ama mase anta adigu xorun xor baa tahay bacda mowti geerideedii kadib inshiita haddaad doonto mushtaradatu waxaa la shardiyaa almashiiatu doonis baa la shardiyaa mashiica inuu la yimaado addoonkii u dhaw waan doonay mutasilatan xaalata mashiicadaasi mid la xidhiidha waxaa weeye lafdiga waxaa weeye sayidka mid la xidhiidha oo faasil uusan udhaxaynin wain qaal hadduu dhaho mataa shita mar alla markii aad doonto xor baa tahay falitarakhi falmashiiatu mashiiadii markaa litarakhi dibdhigid ayay u sugnaatayoo mar alla markuu doono ayuu waxa weeye la imaan karaa mashiiadii wuxuu yidhi nin baa addoonkiisi wuxuu ku yidhi haddii aad doonto mudabar baa tahay haddaad doonto mudabar baa tahay ama xor baa tahay markaad dhinta kadib waxaa laga rabaa in addoonkii uu la yimaado mashiiadii ila waxaa la yidhaha haddaad doontaa la yidhi sooma waa inuu dhaha waan doonay waan doonay waynu dhaha weliba mashiicadaasi waa inay la xidhiidhaa lafdigii sayidka sayidkiisa muusan dhihin in shita haddaad doonto xor baa tahay bacda mowti ama mudabbar baa tahay waa inuu markaaba asna u jawaaba u dhahaa waan doonay arrinkaas waaya haddii uu dhaho laakiin mataa hita in shita muuna dhihin mataa hita mar alla markaa doonto yidhi mudabbar baa tahay markaas degdeg hardi ma aha mutasil inay ahaato hardi ma aha iraadadii ama mashiiadii addoonka mar alla markii uu mashiiada la yimaado waxaa weeye tadbiirkii wuu asilay tadbiirkii wuu xasilay maxaa mataa way ka duwan tahay in mataa zaman baa loo dejiyey marka asmaanto dhan baa soo gelaysa mar alla markaa doonto walow qaalaa laba nin oo shariikeyna ah hadday ku dhahaan oo addoon isku leh licabdihimaa addoonkoodii idaa mitnaa haddaan dhimanno fa anta adiga xorna xor baa tahay lam yactiq ma xoroobaya xataa yamuutaa ilaa labaduba ay dhintaan fain maata hadduu dhinto axaduma midkood falaysa liwaariii kii dhexdihiisii xaquma leh baycu nasiibii qaybtiisii inuu iibiyo laba nin baa addoon isku lahaa dabeetana waxay addoonkoodii ku dhaheen haddii aan dhimanno labadoodaba saasay dhaheen haddaan dhimanno xor baata ma xoroobaya ilaa labaduba ay dhintaan ilaa labaduba ay dhintaan adoonkii ma xoroobay horta waa mudabar laakiin tadbiirkiisu wuxuu ku xidhan yahay labada ninba inay dhintaan labada sayid ba inay dhintaan mid inuu dhinto maaha mid geeridiis keliya kuma xidhno haddii midkooduu dhinto waaridkiisii kaa waxa weeye dhintay kii dhexlayey xaq umale inuu qaybtiisi iibiyo qaybtii uu ku lahaa addoonkan inuu iibiyo xaq umale kumana tasarufi karo wax bilkii zuulinaya oo macnaa ma hibayn karo ila akhirihi sababta ah waa maxay maxaa yeeley addoonkan yani wuxuu mudan yahay inuu xoroobo markuu shariikiisa u dhinto saa darteed maadaama uu mutaysta inuu xoroobaba sharcigaa jecel xornimadee waa in loo sugaa ilaa kan kale u ka dhimanayo markuu kaa dhinto ayuu wada oroobaya hal mar buu oroobaya walaa yasixu ma asaxayso tadbiiru majnuunin addoon tadbiirkii asix maayo sabiyiin ilma yar tadbiirkiis asix maayo sabigaasoo laa yumayiz waxba aan kala garanayn wakadaa saasoo kale mumayizun sabi waxa weye taxadu tamyiiz gaaray fi adhari muctada haddaan qaban wayasixu ka asaxayaa tadbiirkii min kaafirin gaal asliin oo asli ah oon weligiiba soo islaamin wayasixu ka asaxayaa tadbiirkii min safiihin mid waxa weye nacas ah wa kaafirin gaalka u ka asaxaya asliyin oo asli ah halkan wuxuu ku tilmaamayaa tadbiirka shardigu ku asaxay waa maaligii ama ninkii addoonka iska lahaa shardigiisii uu kaga asaxaya tadbiirka ayuu ku tilmaamaya wuxuu idhi tadbiirka waxaa loo shardiyaa buluuq iyo caqli inuu qofkan addoonka dib ka xoraynayu yahay qof baaliq oo caaqila ah. nin waalan iyo ilmo yar oon xadu tamyiis gaadhin tadbiirkooda asixi maayo maxaa yaele ahl ooma aha inay wax tabarucaan sidoo kale hadduu sabiga u yahay mid mumayiz ah oo xadu tamyiiz gaaday asna tadbiirkiisu asix maayo laakiin wuxuu ka asaxayaa tadbiirkii safiihi waxaa weeye kii maxjuur calayhi lisafa ahaa kii waxa weye loo sharay maadaama xolihiisi seyrseyraya ku ciyaaray kaas tadbiirkiisi wuu asaxayaa gaal asli ah addoon dib uu ka xorayn karaa addoon dib uu ka xorayn karaa waaya taxayd addoonkiisa wuu xorayn karaa cidqi munajaz oo deg deg ah tadbiir kale oo la mid wa tadbiiru lmurtadi gaalkii murtadka ahaa ee tadbiirkiisu yubna waxaa lagu dhisayaa calaa aqwaali milkihi aqwaashii ku sugnayd milkigiisa murtadka milkigiisa ku sugnayd waaya ee murtadku asagu ka duwan yahay gaalada kale axkaam buu leeyahay gaarka haddii uu adoon murtadkii addoon u lahaa uu dib ka xoreeyo taa waxaa lagu dhisaya buhi aqwaashii ku soo aroortay milkigiisa yani murtadka hantidiisa see buu milkinayaa miya miyay ka wareegeysaa si deg deg u wareegeysaa mise waa mawquuf mise waxa weeye waa waxa wey asaga iskale saddex qol ba ku sugan qowl dhahaya asaga iskale qowl dhahaya hantidiisa waxay u wareegeysaa baytulmaalka iyo qowl dhahaya waa mawquuf haddii uu soo islaamana waxa weeye waxaa soo caddaanaysa in hantidiisu asaga u iska lahaa hadduuna soo islaaminna waxa weeye oo gaalnimo ku dhintana hantidiisii waxaa soo caddaanaysa inay baytmaalka muslimiinta u wareegtay qowlkaa u dambeeya mawquufka dhahaya ayaa afhar ah marka yani hadduu addoon dib ka xoreeyana kaasaa lagu dhisaya waxaa leeyahay waa waa mawquuf tadbiirkaas waa mawquuf baa leenahay waxaynu ugu soo dhaaftay maslada fi baab ridda mualifku soo celceliyey walow dabbara watadbiiru lmurtadi murtadka tadbiirkiisu dibka xorayntiisu yubna waxaa lagu dhisaya tadbiirkaas calaa aqwaali milkihi milkiisa aqwaasha ku sugnayd walow dabbara hadduu dib ka xoreeyo addoon uma dabeetna irtada u ridoobo lam yabdul buri maayo tadbiirkiisi cala madhabi muctamad haddaan qabanno walow irtada hadduu ridoobo addoonkii almudabure dib laga xoreeyey lam yabdul ma buriyo tadbiirkiisii waayahay nin baa addoonu lahaa dib ka xoreeyey dabeetana wuu ridoobay diintuu ka baxay tadbiirkii ma buraya ma burayo maxaa yeele waa xaq uu addoonku iska leeyahay sidaa darteed laga lumin maayo ridaduna cuquudda soo socota may saamaynaysa cuquuddii tagtay ma saamaynayso haddii laakiin addoonkii uu ridoobo addoonkii mudabarkaa uu ridoobana ayadna tadbiirkiisi buri maayo addoonkii mudabarka ah baa ridoobadiinta ka baxay ma buraye tadbiirkiisi waliarbiyin gaalkii xarbiga xaqu leeyahay xamlu mudabarihi kii uu tadbiiriyey iyo dib ka xoreeyey inuu u qaado ilaa daarihim daartoodii walow kaana hadduu u sugnaaday likaairi gaal cabdun adoon muslim muslim ah fadabara uu dib ka xoreeyo nuqida waa laga burinayaa wabiica calayhi waan laga iibinayaa walow dabara hadduu dib ka xoreeyo kaafiru gaal kaafiran gaal kale fa aslama u islaamo waaya wuxuu idhi gaalkii xarbiga ahaa ee daaril islaam ku soo galay ammaan haddii uu addoon uu iska lahaa uu dib ka xoreeyo addoonkaasina wuxuu ahaa kaafir asli ah oo uu addoon gaal u ahaa oo daarteenna uu ka iibsaday maalan daarteenna ka yimid daarteennu ku noolaa addoonka kaafirka asliga ah wuxuu xaq u leeyahay addoonka uu dib ka xoreeyey inuu la tago oo daartoodii daarilxarbi uu la aado xataa mudaberku hadduusan raalli ku ahayn inuu waddan gaalo u noqdo maxaa yeel weli waa addoon intu mudaberku waa addoon ilaa intuu ka dhimanayo sayidkiisu waxaana u bannaan inuu tadbiirkiisi uu buriyaaba u bannaanba sino imaan doonto haddii nin gaal ah uu leeyahay addoon muslim ah oo u dhaxal ku milkiyey maalan dabeetana uu dib ka xoreeyo tadbiirkiisii waa nuqida ay baطla tadbiiru tadbiirkiisii waa buraya hadduu dib ka xoreeyo tadbiirkiisii wuu burayaa waana laga iibinaya waana he waana lagu khasbaya inuu iibiyo ninba wuxuu lahaa gaal ah addoon muslimu lahaa addoonkii muslimka ah ayuu dib ka xoreeyey hadduu addoonka muslimka ah dib ka xoreeyo tadbiirkiisi wuu buraya waana laga iibinaya maxaa yeelay xaq uma leh gaalku inuu gacanta ku hayo addoon muslim ah dullayn baa ku sugan saa darteed waa laga iibinaya tadbiirkana waa la burinaya waana laga iibinaya walow dabbara hadduu dib ka xoreeyo kaafiru gaal kaafiran gaal kale faaslama dabeetana uu soo islaamo oo walam yarjic siid siidkii uusan ku laabanin fi tadbiiri tadbiirkii uusan ku laabanin nuzica waa laga siibaya miyidii sayidii sayidkiisa gacantiisa laga siibaya wa surifa waa loo sarfinaya kasbu kasbulcabdi addoonka wixii uu shaqaystay ama uu xoogsaday ilayhi ilaa sayidii sayidkiisa loo sarfinaya wa fii qowli qowl baa xuleey maye yubaacu waa la iibinayaa walahu wuxuu xaq u leeyahay sayidkii baycu lmudabberi mudabarkii inuu iibiyo xaqu leeyahay nin gaal ah ayaa addoon gaal ah oo iska lahaa ayuu dib ka xoreeyey dabeetna addoonkii baa islaamay sayidkiina tadbiirkii muusa ku noqonin oo macnaha muusa ka laabanin qowl muuna kaga laabanin inkastoo ay daciif tahay in qowl lagaga laabto tadbiirkii marka sayidkiina tadbiirkii muuna ka laabanin wayna imaan doontaa masladaas waa laga qaadayaa sayidkiisii sayidkii waxa weeye gaalka ahaa ee waxa weeye addoonkan muslimka ah dib ka waa laga qaadaya maxaa looga qaadayaa maxaa yeelay wuu dulaysanaya saas qof cadli ah ayaa loo dhiibayaa si dullinimadii aan uga fogeyno addoonkaasoo islaamay addoonka wuxuu kasbadana waxaa la siinayaa sayidkiisi sayidkii waxa weye dib ka ayaa la siinaya qowl baa wuxuu leey maye qaadis uun keliya mahe in laga wareejinayo qof kale lagu dhiibaya ma ahee adoonka gebigiisa waan iibinayna tadbiirkana waan burinayna tadbiirkana waan burinayna maxaa dha adoonka muslimka ah gacanta gaalka ah laguma dahineeyo saasuu leeyahay qiilka dambana walahu saytii waxaa u sugnaaday baycu lmudabari addoonkii dib laga xoreeyay inuu iibiyo xaq buu leeyahay waaya addoonka mudabarkaa ah, sayidku ma iibin karaa wuu iibin karaa waaya waxaan tusinaya xadiidkeena soo dhaafay fii awal baab lagu soo dhaafay nabig alay slam uu iibiyey addoonkii waxa weeye oo eh, sayidkiisii uu dib ka xoreeyey intuu noolaha kadibna uu dhintay isagoon xoolo kale lahayn waa kii nabig ala slam uu iibiyey wاtadbiiru dibka xorayntu tacliiqu cidqin cidqi in lagu xidho bisifatin sifo wa fii qowlin qowl bad wxu le maya wasiyatu waa falow baacahu haddaba hadduu iibiyo sayidkii mudabarkiisu iibiyo uma dabeetana malaka uu milkiyo lam yacud tadbiiru tadbiirkii ma soo laabani cala madhabi muctamad haddaan qabano walow rajaca hadduu ka noqdo canhu tadbiirkii biqowlin qowl hadduu kaga laabto wadalika miaal ka abdaltu waan buriyey fasaktu waan fasakhay naqadtuhu waan buriyey rajactu fiihi waan ku laabtay ama waan ka laabtay saxa wuu asaxayaa in qulnaa saxa wuu asaxaya arrinkaasi rujuucaasi in qulnaa haddaan dhahno rujuucii haddii aan dhahno in qulnaa haddaan dhahno tadbiirkii wasiyatun wasiye weeye wailaa haddii kale oo tadbiirkii ayna dhihin waa waa wasiye eh aan dhahno waa cidkun biifa tacliiqu cidqin bisifa aan dhahno falaa ma asaxayo qowl inuu kaga laabto halkan wuxuu ina siiyey mualifku daabi guud daabitkaana waxaa ka dhalanaysa masaa'il tadbiirku waxa weyaan buui waa tacliiqu cidqin bisifa in addoonkii xornimadiisi sifa lagu xidho oo sifadaasi waa maxay waa geerida sayidka waaya qowl kalena wuxuu leeyahay maya waa wasiyo waa dardaaran sayidka sida asagoo dardaarmay oo addoonka haddii uu dhinto inuu in la xoreeyo ama xornimadiisa dardaarmay ayay la midta marka tadbiirku waa wasiyo u dardaarmay sayidkii in addoonkaas uu xoroobo geeridiisa kadib saasuu leeyahay qowlkan daciifka ah labadaa qowl haddaba midkaa hore haba xoog bannaade way iska rab soconayaan waa masaa'il inoo imaan doontaa lagu dabaqaya masalada koowaad waxa weeye haddii sayidku uu mudabarkiisii iibiyo doonkiiu dib ka xoreeyey ayuu iibiyey kadibna dib buu u dib buu milkigiisi u soo galay mar labaad ayuu milkiyey oo qofkii uu ka iibiyey ayuu dib oga iibsaday ama kiibaa u hibeeyey oo siiyey tadbiirkii ma soo laabanaya tadbiirkii ma soo laabanaya cala almadhab waa qowlkii haddaan dhahno macnaha haddaan ku socono qowlkii lahaa tacliiqu cidkin bisifa we haddaan ku socono laakiin qowlka lahaa waa wasiyo waay la midtahay sida asagoo shay intuu dardaarmay oo dabeetana iibiyey kadibna milkigiisa usoo laabtay bay la marka wuu soo laabanaya haddaba qolkan wuxuu ku dhisan yahay qowlkaa ayuu ku dhisan yahay walow rajaca hadduu ka laabto ka war tadbiirkii hadduu ka laabto uu qowl kaga laabto u dhaho maalan tadbiirkii waan buriyey waan fasakhay ama waan buriyey rajactu i alfaadaas mid ku doon haba isticmaalo ama abdaltu hadho ama fasaktu hadho ama naqabtu hadho ama rajactu i waa ka laabta hadho mid alla midku doon ha isticmaale hadduu ka noqdo oo lafdii kaga laabto tadbiirkii ma asaxaya wuu asaxayaa qowlkeebuu ka asaxayaa waa qowlkii lahaa waa wasiyo qowlkii lahaa tadbiirku waa wasiyo lahaa qowlkaas ayuu ku soconaya oo wasiyada hadduu qofkii muusiga uu ka laabto qowl kaga laabto intuu noolaa way asaxaysaa tanna waa saasoo kale laakiin haddaan dhaahno wasiyo ma aha tadbiirku tacliiq cidqin biifa de taa kagama laaban karo qowl kagama laaban karo ma asaxayso inu qowl kaga laabto sida tacliiqaadka o dhanba una qowl uga laaban kar haduu islaantiis maalan ku dhaho haddaad gurigaa gasho waad iga furanta ama haddaad baxdo waad iga furanta intayna gurigii gelin ama ayna bixin waxa weye kama laaban karo tacliiqi oo ma dhihi karo mid wan ka laabtay tacliiqigi ma dhihi karo marba hadduu tacliiqaad ka soo baxo kama laaban karo tanna waa saasoo kale marka qowlka kagama laaban karo sida muctamadka ah tadbiirkii wuxuu kaga laaban karaa un ficil ficilku waa maxay sida inuu iibiyo addoonkii inuu hibeeyo qof kale u siiyo waxyaabahaas kaga laaban karaa wuxuu yidhi walow culliqa haddii lagu xidho mudabarun mudabar haddii lagu xidho bisifatin haddii xornimadiisi macnaha lagu xidho bisifatin sifo saxa wuu asaxayaa wacataqu inuu ku xoroobaya bilasbaq kolba kii horreeya min almowti geeridii wa sifati sifadii addoon mudabaroo yidhi haddii aan dhinto xor tahay ayaa mar labaad waxaa lagu sameeyey tacliiqu cidqin bisifa xornimadiisa waxaa lagu xidhay sifo geeridii ka suko sifo kalaba lagu xidhay oo wuxuu yidhi maalan sayidkiisa markuu tadbiiriyey addoonkiiba wuxuu yidhi in dakhalta daara fa anta xurun gurigan haddaad gasho xor tahay ma asaxaysaa ariga tacliiqaasi ma asaxaya waa asaxaya waaya midkeebuu ku xoroobaya wuxuu ku xoroobaya labadaa midkii kolba horeeya geerida iyo sifada hadday geerida horeysana geeridu ku xoroobaya hadday sifada horeysa guri gelitaanka horeeyana kaas ku xoroobaya kolba midkii soo horeey labadooda ayuu ku xoroobayaa walahu waxaa u bannaan sayidkii wadcu mudabbaratin addoon uu dib ka xoreeyey inuu u tago oo u la macaamilo walaa yakuunu waddigaasi ma noqonayo rujuucan ka noqoshuu ka noqday tadbiirkii fain awladaha addoontii hadduu ka wala dhashado badala tadbiiru tadbiirkiisa uu burayaa waaya wuxuu ihi sayidkii waxaa u bannaan addoontii uu dib ka xoreeyey inuu hee in uu eh, u tago la macaamilo way u bannaanta maxaa weli milkihiisa ku jirtaa weli milkihiisa ku jirta waa addoontiisii wadigaa uu u tegayena kama dhigno inuu ka laabtay tadbiirkeedii haddii haddaba ay u walad dhasho addoontii mudabarada ahayd hadday walad sayidkeedii u dhasho tadbiirkeedii wuu burayaa maxaa yeele meesha waxaa yimid istiilaad waladhashi baa yimid istiilaadka inuu ka xog badan yahay tadbiirka saa ka xoog badan saa darteed istiilaadka loogama eego uli loogama eego adoontu min raslmaal bay ka oroobaysa mas-uuliyadadu raslmaal bay ka oroobaysa see noo imaan doonta laakiin tadbiirku sidaa ma ahe waxaa loo eegaa uli ayaa looga eegaa walaa yasixu ma asaxayo tadbiiru ummi waladin ummi waladkii addoontii mas-uuliyadada ahayd in la tadbiiriyo ma asaxayso addoontii mas-uuliyadadiisa ayd buu hi anti xuratun bacda mowti xor baa tahay buui markaan dhinto ama idaa midtu faanti xura haddaan dhinto xor baa tahay buui wuu tadbiiriyey ma asaxayso sababtoo wax faa'iido oo tadbiirka noo fa'idayna ma jirto maxaa yeele mar hadduu dhintaba raasamaal ka xoroobaysaa marka tadbiirka waxba noo soo korin maayo wax macnaha ma samaynay jiha ka xoog badan tadbiirka ayay ku mutaysta cidqiga wayasixu xaasaxaya tadbiiru mukaatabin adoonkii la kitaabeeyey in dib laga xoreeyo wa kitaabatu mudaberin watasix waxaa asaxaysa kitaabatu mudaberin mid dib laga xoreeyo in la kitaabeeya asaxaysa mukaatabkii ma la tadbiirin karaa addoonkii uu kitaabeeyey uu xornimadiisi uu xoola ku xidhay aduu xoolahaas ka bixiyo uu xoroobayo ma tadbiirin karaa ma dhihi karaa idaa midtu fa anta xurun haddaan dhinto xor baata nacam way asaxaysa sida ay u bannaan tahay in cidkiisi sifa lagu xidho sidoo kale addoon mudabbar ah oo dib laga xoreeyey waa la kitaabayn karaa tan waa tii hore cagsigeeda mudabber waa la kitaabayn karaa mukaatabna waa la tadbiirin karaa fi nihaaya tadbiirka iyo kitaabaduba hal maqsuud ku kulmayaan oo ah in addoonka la xoreeyo faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay addoontii mudabberada ahayd ee ugukeed uurkeeda xukunkiisa iyo addoontii cidqigeedii lagu xidhay sifo ee uurkeeda xukunkiisa iyo waxa lala sheegi doono waladad idaa waladad hadday dhasho mudabaratun addoon dib laga xoreeyey min nikaaxi nikaax hadday ka dhasho aw zinan ama zinay ka dhasho laa yahbutu u sugnaan maayo lilwaladi waladkii ay dhashay xukmu tadbiiri tadbiirka xukunkiisa u sugnaan maayo fi laadaani muctaba haddaan qabano walow dabbara hadduu dib ka xoreeyo xaamilan gabadh uur leh abata wuu sugnaanaya lahu xamligii xukmu tadbiiri dibka xoraynta xukunkiisa uu sugnaanaya cala madhab muctamada qaban wuxuu ku yidhi addoon uu dib ka xoreeyey ayaa walad dhashay waladkaasina wuxuu ka yimid nikaax addoontaas ayuu addoon kale u guuriyey addoon kale u guuriyey ama nin buu kale oo xor ah ama waxaa weeye zina ayay waladkaas ka keentay oo way zinaysatay waladkii u sugnaan mahaye xukmu tadbiir waladkaa ee dhashay xukmu tadbiir ma yeelanayo oo asagoo hooyadii ku raaci maayo tadbiirkii maxaa yeelay tadbiirku waa caqdi ay suuragal tahay in la kor yeelo ay wakti saa darteed waladki u gudbi maayo haddii laakiin addoon uur leh uu tadbiiriyo addoon uurle uu tadbiiriyo dib ka xoreeya wuxuu ihi idaa midtu fa anti xura xamligeedii ayuu u sugnaanaya tadbiirkii xukmu tadbiir xamligeedii wuu qaadanaya maxaa yeelay ilmahan marka uurkeedu ku jira marka la tadbiirinayo marka xamliguna had iyo jeer wuxuu xugun ku raacaa hooyadii xagga iibka iyo xagga hibada waxaaso dhan ku raacaya sadarteed tadbiirkiina ku raacaya wa ataabicu taabicu yabutu tabcan maa laa yabutu istiqlaalan qaacidadii baa ku dabaqmaysa fain maatat haddaba hadday dhimato waxa weye haweenaydii uurka lahayd amase rajac uu ku u ka laabtadhe fii tadbiiriha dibka xoraynteedii uu ka laabto daama wuu sii soconaya tadbiiru tadbiiru اxamli uurka tadbiirintiisa way sii soconaysa waqiila waxaa lidhi maye in rajaca hadduu ka laabtay wاlxaal huwa uurkii mutasilun uu la xidho biha haweenaydii u la xidho falaa yaduumu tadbiiruhu dibka xorayntiisii ma sii soconayso wuxuu idhi haddii haweenaydii uu dib ka xoreeyey ayadoo uur leh ay dhimato haweenaydii baa la dhimatayba ama tadbiirkeediibuu ka noqday oo seeba ugu noqday bilqowli ba ugu noqday bilqowl binaan cala marjuux qowlkii daciifkayna ku dhisayna qowlkii marjuuxa ay lahaa tadbiirkii qowl waa laga laaban karaa marka tadbiirkeedii uu ka laabtay oo wuxuu hi waan ka laabtay way tadbiirkaaga uurkii bal ka warran markaa uurkii tadbiirkiisaba sii soconaya markan ay dhibatay iyo markuunu tadbiirkeedii ka laabtay xaamiladii tadbiirkiisii wuu sii soconayaa waaya qiil baa wuxuu leeyahay maye haddii uu tadbiirkeedii ka laabtay ayadoo weli uurkiisi da oo ilmihii uurkeeda uu ku jiro tadbiirkii uurku ma sii soconayo sababtoo ah hooyadiibuu ku raacayaa noqoshadaa laga noqday tadbiirkeedii siduu ugu raacayaba tadbiirkii so markii la oreeyey markii dib laga xoreeyey hooyadii asagoo uurkeedii ku jira so muna ku dhacayn tadbiirkii markii laga noqdana saas kula moota oo u raacaya noqoshadii saasuu lehay walow dabbara hadduu dib ka xoreeyo xamlan uur saxa waa saxayaa fain maata haddii uu dhinto sayidkii dhe cataqa wuu xoroobayaa waxaa weeye xamligii duuna alummi hooyadiisi ma xoroobayso wain baacahaa haweenaydii hadduu iibi uurka lahayd saxa beecii waa saxayaa wa kaana wuxuuna noqonayaa rujuucan ka laabasha u ka laabtay canhu tadbiirkii wuxuu idhi haddii eh, ur dibka oreeyo hadduu uur dib ka xoreeyo eh, oo maalan xamliga mufradihii buu idhi waxa weeye ilmaha uurkaa ku jira dib baan ka xoreeyey buu idhi horta way asaxaysaa waaya siduu u xorayn karaba ictaaqiis ah, u bannaanta inuu keligii u xoreeyo hooyadiina ayna ku raacaynin xorayntii sidaasoo kale weeyaan marka tadbiirkii hoyadii marka ku raaci mayso ilan xamliga asagaa taabicahee matbuuc ma ah. hooyadu waa matbuuc ee taabic ma ah saa darteed isaga ku raaci dhinto uurkii keligii ayaa xoroobaya ilmihii uurkii ku siday ayaa xoroobaya laakiin hooyadii ma xoroobayso maxaa yada waxa weye lama tadbiirinin weladkeedana ku raacamay ilmaha uurkeeda ku jirana ku raaca mayso haddii haddaba uu haweenaydii uurka lahayd ee uurkeedii uu tadbiiriyo uu gebigeediba iibiyo nin kale ka iibiyo baycigu asaxaya taana waxay ka dhigan tahay inuu ka laabtay can tadbiiri اlxaml uurka dibka xorayntiisa inuu ka laabtay walow dabara haddii uu dibka xoreeya xamlan uur saxa uu asaxaya tadbiirkii aad uurkaa la tadbiiriyey fain maata sayidkii hadduu dhinto cataqa uurkiiooaduhooyadiislaakiinroobayso wainbaacaha haweenaydii waxa weye uurka siday hadduu iibiyo ee uurkeedii waxa weye uu tadbiiriyey saxa waa saxayaa iibkaasi wa kaana wuxuu noqonaya iibkaasi rujuucan ka laabasho canhu ay can tadbiiri اxamli xamliga tadbiirkiisu ka laabta walwaladad hadday dhasho almucallaqu cidquhaa addoontii xornimadeedii uu ku xidhay sifa uu ku xidhay lam yactiqi اlwaladu lam yactiq ma xoroobayo alwaladu waladkii wa fii qowlin qolba maya in cataqad hadday waxa weye ku xorowda bisifati sifadi cataqa wuu xoroobayaa wuxuu idhi addoon uur leh ayuu wuxuu ku xidhay sifo waaya waladkeedii hadday ilmihii hadday sifadii ay dhacdo weladkii ma xoroobayo waaya qowl bada wuxuu leeya maya hadday sifadii ku xorowdo weladkii wuu xoroobaya waa labadii qowlee ku jiray weladulmudabbar mudabbarada weladkeedii labadii qole lagu soo dhaafay weeyaan waaya hadday marka iyadu xorowdo weladkeedii ma xoroobayo a hada iyadu orowdo ifadii ku orowdo ifadii lagu iay cidqigeedii weladkiin uu raacaya uu la xoroobaya walaa yatbacu raaci maayo mudabbaran mid dib laga xoreeyay waladu weladkiisu raaci maayo wa jinaayatuhu waxyeeladiisu ka jinaayati qinin sida addoon dhammaystiran waxyeeladii umay la mid tahay mudabbar weladkiisii raaci maayo waxa weeye nin dib laga xoreeyey oo addoon ahaa waa weladkiisii ku raaci mahayo tadbiirkii ku raaci mahayo waa weladkiisi ulahaa sayidkiisu maxaa yeele weladku hooyadiibuu ku raacaa xagga addoonnimada iyo agga xurriyada aabbihii kuma raaco marka sababulxuriya weeye tadbiirkan saa darteed sababkii xurriyadana ku raaci maayo waxyeelada addoonka mudabarka ah waxay la mid tahay sida addoonka dhammaystiran waxyeeladiisa kore taana horey noo soo dhaaftay axkaamtii nagu soo dhaaftay jinaayat araqiiq alqin unba halkana imaanaysa wayactiqu ku xoroobaya mudabarkii bilmowti geeri ayuu ku xoroobaya sayidkiisi markuu dhinto min auli xaal waxa wey ulika laga xisaabinayo kulluhu dhammaantii baa xoroobaya wayactiq waa ku xoroobaya bilmowtkii geeridii sayidka waa ku xoroobaya mudabarkii waa ku xoroobaya min auli ulika xaggiisa xaaluu ka yahay kulluhu dhammaantii baa ku xoroobaya aw bacduhaa barkii bacda dayni daynta kadib wuxuu ihi mudabarku sidiisaba markuu sayidkiisa dhinto ayuu xoroobaya waxaan lagu xisaabinaya uludka hadduu uludka ka wada bixi karo dhammaantii ulu maali sayid sayidkaa dhintay xoolihiisa o dhan hadduu ulu uu ka yahay ama wax ulu ka yarba marka dhammaantii waa xoroobaya hadduuna ulud ka wada baxaynin wixii kolba ka xoroobaya ayaa ka xoroobaya hadday maala mis tahay hadday rubcu tahay wixii kolba ulu noqda unbaa ka xoroobaya wayactiqu laakiin dayntana waa la eegaya daynta waxa weye lagu leeyahay sayidkaa dhintay markii laga saaro kadib ayaa ulukii la eegayaa ulukii marka haddii uu ka wada baxaya wada xoroobaya hadduuna uluk ka wada baxay kolba intii ka bixi karta unbaa ka xoroobaysa wayactiqu ku xoroobeeya bilmowti mudaberkii wuxuu ku xoroobeeya geeri sayidkiisa u dhintay minatri tulidkii ku xoroobeeya kullu dhammaantay oo mase bacdu barkii bacda dayni daynta kadib walow callaqa hadduu ku xidho ciqan xornimo hadduu ku xidho calaa sifatin sifo sifadaasoo takhtasu ku khaas ah bilmaradi xanuunkii ka qowlihi sida inuu dhaho kale in dakhalta haddaad gasho fii maradi mowtii xanuunkayga geeridiisa haddii aad gasho dhexdiisa aad guriga gasho fa anta adigu xorun xor baa tahay cataqa wuxuu ka xoroobaya minatri tulidkii ku xoroobeeya wain ixtamalat ifadaasi hadday ixtimaasho asixata caafimaad fawijidat la helo filmarada xanuunka dhexdiisa famin rasi maali fayactiq wuuu ka oroobeya min rasi maali rasi maal ka xoroobaya fi adari muctaba hadaan qabano wuxuu ku yidhi ninbaa waxa weeye addoon uu iska lahaa ayuu xornimadiisa wuxuu ku xidhay sifo sifadaasna waxa weeye xanuunka ayay khaas ku tahay mardumuudkiisa khaas ku tahay oo tusaaleed waa maxay wuxuu yidhi haddii aan haddii aad guriga gasho inta aan mardumuudkii ku suganahay guriga haddaad gasho intaan mardumuudkii ku suganahay xor tahay buur markaa ku xoroobaya maxaa yeelay sifadan uu ku xidhay waxay khaas ku ahayd mardumuudkiisa mardumuudkiisa waxa ku xidhanna waxaa loo eegayaa waa tabarucaad oo uludkii loo eegayaa marka haddii uu gurigii galo intuu mardumuudkiisa ku sugnaa waxa wey waxaa ka xoroobaya uludkii loo eegaya hadduu ulud ka baxana hadduuna ka bixina wii de ka bixi kara unba ka coroobaya haddii laakiin sifadaa uu ku xidhay ee ixtimaasho caafimaad iyo xanuun labadaba sifada uu ku xidhay intuu maradmuudkiisa ku sugnaa yani addoonkii sifada uu ku xidhay cidqigiisa waxay ixtimaashaa inay dhacdo xilliga caafimaad iyo xilli xanuun labadaba dabeetana waxay dhacday xilli uu xanuunsanya maradmuudkiisa ku sugnaa marka raasamaalkiisa ayuu ka xoroobaya taas macnaheed waxa wey tusaaleaan wuxuu ihi haddii aad gurigan gasho xor baa tahay buui waxaa inuu guriga galo asagoo caafimaad qaba sayidkiisii waxaa suuragala inuu gurigi galo asagoo mardumuudkiisi ku sugan labada way ixtimaashan sooma dabeetana muuna gelin intuu caafimaad qabay markuu sayidkiisii mardumuudkii uu gaadhay ee xanuun halis uu ku dhacay oo u dhiman doono ayuu gurigii galay markaa raasamaalka ayuu ka xoroobayaa maxaa yeel sifadani khaas ku ahayn mardumuudkiisi mayna khaas ku ahayn صi caami ahayd oo labadaba ixtimaasha ixo iyo marad walow idaca hadduu sheegto cabduhu addoonkiisii hadduu sheegto atadbiir inuu dib ka xoreeyey faankara uu dafira sayidkii falaysa ma ahaanin dafiraadaasu dafiray birujuuci noqosho maaha bal iskaba dhaafeyo xallafo waa la dhaarinayaa ninbaa addoonkiisiibaa wuxuu ku yidhi waad itadbiirisay dib baad iga xoraysay sayidkiina wuu inkira wuxuu idhi dib kaama xoraynin haddii taasi dhab ahayd oo sayidku uu dib ka xoreeyeyba addoonka hadalkaa uu yihi dibka aan la xoraynin ma ka noqosha hal haadaa yuctabar rujuucan ma rujuucba ma ka noqosho tadbiirka uu ka noqdayba maya ka noqosho ma ah waxay la mid tahay qof la yidhi islaantaadii miyaad furtay islaan uu furay baa la yidhi miyaad furtay markaasuu yidhi maan furin ma rajcay ka dhiganta dafiraadda u dafirinu islaantii furay miyuu soo ceshaday maya saasoo kale ka dhiganta marka marka hadduu xataa addoonka uu tadbiiriyey oo u dhaho maanan ku tadbiirinin markii u yidhi waana tadbiirisay u dhaho maanan ku tadbiirin oo u dafiro taas kama dhigan inuu tadbiir ka laabtay ee waa la dhaarinayaa waa la dhaarinayaa sayidkii inuusan addoonkan tadbiirinin walow wujida haddii la helo maca mudabrin mudabr maci maal xoola hadii la helo oo faqaal dhaho kasabtuu xoolaan waan shaqaystay bacda mowt sayidsiidki markuu dhinta kadib wa qaala waaritha dhexdii inuu dhaho qablahu bal kasabtu waad shaqaystay xoolahan qablahu qabla mowti sayid sayidki intuusa dhiman ka hor sudiqa waa lagu rumaynaya mudabri mudaberkii biyamiinihi wallaahidiisa lagu rumaynaya wain aqaamaa mudaberkii waaridkii hadday ogaan baynatayn laba markhaati waxay dhaheen qudibat waxaa la hormarinaya bayinatu bayinatu lmudabri mudaberka bayinadiisa ayaa laga hormarinaya tii waaridka nin baa addoon dib ka xoreeyey dabeetana u dhintay sayidkii mudabberkii ayaa wuxuu haystay xoolo xooluu haystay oo u shaqaystay dabeetana asagii waaridkiibaa xoolihii isku qabtay xilligu uu shaqaystay mudabberkii wuxuu yidhi xoolahan waxaan shaqaystay intuu sayidkaiga dhintay kadib ee aan xoroobay ayaan xoolaha shaqaystay haddaba anaa iskale halka ma soo gelayaan xoolaha waaridkiina wuxuu yidhi xoolaha waxaa shaqaysatay intuusan sayidkii dhimanin ka hor saas darteed waa xoolo dhaxalkii soo gelaya annaga iskaleh midkee loo rumaynaya mudabarkiibaa dhaartiisa lagu rumaynayaa mudabarki maxaa dhaartiisa lagu rumaynaya maxaa yeele xoolihii asaga gacanta ku haya marka taasi waa qariino murajixoo asaga xoojinaysa haddii waaridkii uu markhaati u keeno in xoolahan addoonkani uu shaqaystay intuusan dhimanin sayidku ka hor mudabarkiina uu u keeno laba bayano oo asna uu keeno caddaynaysa in xoolahan uu shaqaystay markuu sayidku dhintay kadib labadaa bayana midkee la hormarinaya waxaa la hormarinayaa bayinat lmudabbar mudabarka bayanadiisa la hormarinayaa maxaa yeelay waxaa xoojinaysa gacan kuhayntan xoolahan uu gacanta ku hay taasaa xoojinaysa wuxuu idhi walow wujida haddii maca mudabrin mudabr maciisa maalun xoolo faqaal dhaho kasabtu waan shaqaysta xoolaan bacda mowti sayid sayidka markuu dhinta kadib waqaal waarifkii dhexlay inuu dhaho qablahu qablahu ay qabla mowti sayid sayidka intuusan dhiman ka hor baad shaqaystay xoolaha sudiqa almudabr mudaberkii baa lagu raba inay biyamiini dhaartiisa wayna qaamaa waxa weye mudaberkii iyo waxa weye waaridkii hadday ogaan bayanatay laba markhaati oo arrinkaan soo tilmaanay ka markhaati kacaya qudimat waxaa la hormarinay horta labada bayan way iska hor imaadeen laakiin qudimat waxaa la hormarinaya bayinatu bayinat mudaber mudaberka bayinadiisa la hormarinaya waxa lagu hormarinaya maxaa yeele qariinadii gacan ku haynta ayaa xoojisay halkaa inoogu joogo wallahu tacala acla waclam sal allah waslm cala nabiyina moxamed wcala alih wasaxbi waslem